istidraad uu ugu daray waa labiyo labaatan marka laakiin carabta markay cuquudda sheegaan haddii cuquudda wax la socdaan marmarar badan waa ka tagaan albaabu baabka baabka ahaaliu saddex ayaa fii tafsiiri kelimaatin kelimooyin la caddayntood ayuu ku sugnaaday kelimooyinkaasoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhaa kelimooyinka almucribu qofka wax icraab ah wahiya kelimooyinkiina cishruuna kelima waa labaatan kelima wahiya labaatankii kelimana amaaniyatu anwaacin nuucyaalo sideeda weeye xagga macaanida ay ku yimaadaan mid hal macno ku yimaad mid laba macno ku yimaad marka dhankaas la fiiriyo waxay noqonayaan sideed nuuc sideed nuuc albaabada jannada tiradooday la egyihiin axaduhaa axaduhaa axadulanwaaci sideedii nuuc mid ka mid ah maa lafdi weeye jaaa yimid calaa wejin wej ku yimid wejkoo waaxidin keligiisa hal macnuu ku yimaadaa hal macnuu ku yimaada nuuca koobaad axaduhaa anwaacdii mid ka mid ah maa shay weeye jaaa yimid calaa wejin waaxidin hal wej ku yimid hal macnuu ku yimid hal macnuu leeyi waxaad tidhi axaduhaa anwaacdii mid ka mida maa nuuc weeye dhe marka ilaa nuuc waa bada kara afraadiis waa bada kartaa nuucnimada ka dhaxayda axaduhaa anwaacdii mid ka mida maa nuuc weeye jaaa yimid huwa nuucaasu calaa wejin wej ku yimid wejkoo waaxidin keligiisa hal macnuu ku yimaadaa wa huwa nuucaasuna arbacatun waa afar lafdi afar lafdi wey nuucaas afartaas waa isku nuuc oo halkay iskaga nuuc ka yihin mid walba hal macnuu tusa intaasaa ka dhaxayda halka macno isku mid maaha kanu macnu tusaa kanuna macno kalu tusaa keliya waxaa ka dhexeeya waa in mid walbaaba hal macno tuso oo mid laba macno tusa uusan ku jirin ama ka badan intaasaa ka dhaxayda wa huwa nuucaasu arbacatun afar weeye axadu arbacadii mid ka mida qadu weeye bifatxi qaafi xaalu ahaaday qaafkoo la fadxiyo iyo wa tashdiidi daai da'da oo la shado iyo wa damihaa da'da in la godo fi luqati luqadii xaalay saddexduba ku sugnaadeen fadxada tashdiidu daa iyo damada fi luqati luqadii xaalay ku sugnaadeen luqada alfusxa fasaaxada badan fiihinna saddexda ku fasaaxada badan oo ah fatxu lqa tashdiidu da iyo damha saddex fiihina alaaadaba ku fasaaxada badan wahiya macnaheediyuu kuu sheegaa taasu shaqalkii aheed qaabka loogu dhawaaqayuu ahaa qadu waa sida ugu fasaxsan wahiya kelimada qadu ah dharfun waa ismu zamaan waa daraf daraf wey waa ismu zamaan oo xadaf uu ku dhex dhacayo wa hiya qadii darfun daraf weeye darafkaasoo listiqraaqi maa shay la maashayntiis u sugnaaday madaa tegay min azamaani xaalu yahay waa darf oo tusaya dhammaan zamankii tegey oo dhan dhammaan zamankii tegey oo dhan dhanuu ku dhaca waktigaas lagu hadlayo oo qofka mutakalimka ku dhawaaqo laga bilaabo ilaa wixii ka horreeye dhan zamankii tegey oo dhamu ku wada dhaca qayb ka mida maaha wa hiya qad darfun daraf weeye darafkaasoo listiqraaqi maa shay la maashayntiis u sugnaaday madaa tegey min azamaani xaalo u yahay maagaas tegey taqulu waxaad leedahay maa facaltuhu shaygaas ma samayn qad weligey ah, qad weligey ka bilow waktigan aan hadlayo wixii ka horreeyey Ah, wixii ka horreeyey ma aana samayn qadu hadda ka hor waad dhihi kartaa qadu hadda ka hor ilaa waa waktigii tegey wa qowlulcaamati caamada hadalka ay yidhaahdaan laa afcalu samayn maa qadu weligay samayn maa laxnu waa qalad iska cad qadu hadde ilaa laa afcalu hadduu yidhi waxa weyn hadda kadib waayo mogta marka waxay u adeegsadeen mustaqbal waa iska caamo caamo weeye caamo carbeed weliba ka hadla aani midka labeeyaana cawdu weeye cawdu cawda cawdi saddexdaba waa kan kuugu shaqlan bifatxi awali xaala u ahaaday iyo wa tasliisi aakirihi aakirkoo la saddex shaqlo awelka fatxa laga saara xarafka ugu dambeeyana saddex xaraka waa ku bannaan yihiin cawdu cawda cawdi wa huwa cawd dharfun dharf weeye oo waa ismu zamaan xadafku dhex dhaca darfu darf weeye darafkaasoo listiqraaqi maa shay la maashayntiis u sugnaaday yustaqbalu lasoo qaabilaa min azamaani zaman xaalo uu yahay maagaas tii hore cagsigeed wey qabdudii ay ka soo horjeedaa waxay tustaa zamanka soo socda dhammaan ah, zamanka soo socda dhammaantiis sidaasay tustaa maxaa loogu magacaabay zamanka cawd wasumiye zamaanu zamaankii waxaa lagu magacaabay cawdan liannahu zamanka kulamaa dahaba markuu ka tago kulamaa dahabat markay ka tagto minhu zamanka xaggiisa muddatun muddo markay ka tagto cawadad haa waxaa ka soo bedel noqonaysa muddatun muddo ukhraa kale zamanka dabeecaddiis waxay tahay saacaddii tagtaba saacada ka soo bedel noqonaysa soo bedeli inta adduunya baaqi tahay marka sidaasaa la yidhaha cawd bedel aa la yidhaha asaga sidaasaa loogu magacaabay macno kaloo gaaladii carbeed dhihi jireen noo sheegaan ow amase liannahu zamanku yucawidu wuxuu ku siinaa maa salaba wixii uu kaa siibtay fii zacmin sida gaaladu ku andacoodeen oo baailkaa zacmi maxaa la idhaha madiyat اlkadib soo soomaanan dhihin sida badan zacmiga waa baail marka waa baail cadkanu zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu inaan la soo bixinaynay gaala ku andacoodin hadday dhintaan marka gaalada waxay ku andacoon jireen zamanka hadduu wax kaa qaato wiilaa dhintay gabaraa dhimatay zamana qaatay wiil kale hadhow ku siina zamanku ku dhalana maalkii midaa kaa baaba'ay zamanku maal kalo ku siina ood heli hadhow waa iska gaala waxa weeyaan hadalkood weeye marka sababta loogu magacaabay cawd maxay tahay laba cilo midood wey cilada koowaad macno saxay ahayd zaman marka muddo tagto muddo kale ka bedel noqone macnaha labaadna caqiida gaalaad weeye oo waxay tahay zamanku markuu wax kaa siibto maal ama awlaad mid kaluu ku siina hadhow mid danbaad dib ka heli doonta inaad dib laga helin sooma dhici karto haddii dib laga hela same zamankaa keenay maya wax ma keeni لأنhu زmنku ow لأnnahu زmنku ay yidhaahdeen yucawidu waa bedel bixiyaa maakii salada uu qaatay oo uu kaa siibtay fii zacmihim sida gaala ku andacoodeen taquulu waxaa leedahay laa afcalhu shaygaa samayn maa cawdu weligey amase laa afcalhu shaygaa samayn maa hadda kadib waktigaas aan hadlaya kadib waktiga ka dambeeya oo dhan ma samaynayo wuxuu ku yidhi cawd waa mabni cawd waa mabni sababta loo bineeyey laba arrimood midood weeye inay la mid tahay asmaaulghaayaat ka qablu wa bacdu inay la mid tahay asmaadaas waxaa lagu yaqaan qadriga insha allah uu tegi doonaahe afar xaalay leedahay saddex goor waa mucrab hal mabn hal marna waa mabni qablu iyo bacdu iyo asmaaulghaayaabaa la yidhaha afar xaalay leedahay saddex waa mucrab hal marna waa madni idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu markaas ka dhigi madnita ah, idaa xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu halkaas xaalo waa madni marka ayagay la mid taa cawd marka sidaasaa loo bineeyo xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu saasay yidhahdeen qolo ah, saataasaa loo bineeyey qolo kalena waxay yidhaahdeen maye لأnنhu تضmنa معنىa laam الاstiqراaq wuxuu koobsaday al istiqraaqiya macnaheed xaraf ilaa sideedaba markaa la binaynayo isim asal waxaa ah in la yidhaahdo isimkan waa la bineeyey lishibhihi alxarfa cilatulbinaa oo asmaada ku timaada dhammaan waa inay noqotaa shibhulxaraf marka alistiqraaqiya macnaheedu wataa saasna waa la sheegay iyadana si kastaba ha ahaatee cawd hadaadan haddaadan idaafayn waa binayne waa binayne fain adabtaw haddaad idaafaydo nasabta waad nabsi waa nasbine faqulta waxaad leedahay cawd alcaa'idiin kuwa bedelka noqonaa zamankooda ay bedelka noqonayaan cawd alcaa'idiin hadda anaga ciwad aan nahay dadaa tegey aan bedelkana ah, awowayaalkeen waa tageen qaar fafadhiya waxaa dhacday aabood inuu tegey soo ma ah, annagaa ciwad oo hadda joogna annagana waa tegeyna waa la hubaa inalaka ciwad noqon doono in adduunba sida ku dhammaan doono se ma kala naqaan ah, oo meel naloo soo jiro ma naqaan waa dhoweedba midaa risaalo qoro yidhi marka adduunku wuxuu gabangaboobaa kun afar boqol soddon iyo shanta soddon iyo shanti shan sana soo dhaafnay ilaa hana fadeexayn lama galo waxaan adan shaqo ku lahayn haddaba imisadii iyo afartan soo maaha hadde shan sana lasoo dhaafay ka waran harmajiduun uu ku magacaabay risaala la yidhaha inaad arki jirta kale maa meelaha la wareeji jiro adduun waa gebangebo axaadiisuu soo dayna xadiiskan markaan fiiriyey kadib markaan kan fiiriyey adduunyo waxay dhammaanaydaa kun afar boqol iyo soddon iyo shanta wey markuu qoraayey waa joognay waktiguu sheegay waa dhamaan allahu akbar waxaadan shaqo ku lahayn faraha lalama galo tabartaada iska garo ha eyb weye laakiin annaga waa ka ciwad noqonay dee tegey annaga inala ka ciwad noqon doono iyo ina dumbe sida ku dhamaano ma naqan war kama hayno war kama hayno caaidiina kuwa ciwadka noqda oo dadkii tegey ka bedel noqda bedelkooda kamaa taqulu sidaad u leedahay dahra dahari zamanyaalka waqtigooda wakadalika cawd waxaa lamida eh. kamaa taqulu sidaad u tiraahdo dahra daahiriin kuwa eh, zamanyaalka zamankooda sidaa u tirahdo macnaha kuwa zamanka jooga oo zamanka dambe jooga zamankooda sidaa saas ba u tiraahdo ah, dahra daahiriin wakadalika sidaasoo kale u ahaaday abadan cawd waxaa la mida abadan oo asaguna waa darfu listiqraaqi maa yustaqbalu zamanka soo socdoo dhan ayuu ku dhacaa abadanku wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday abadan taquulu waxaa leedahay fiiha abadanta darfun huwa lafdigaanu darfun waa daraf darafkoo listiqraaqi maa shay la maashayntiisa u sugnaaday yustaqbalu lasoo qaabila huwa maaga min الzamaani xaalo uu yahay wakadalika sidaasoo kale abadan ayaa ahaaday taquulu waxaa leedaha fiiha abadanka huwa lafdigaanu dharfun waa daraf darafkaasoo listiqraaqi maa kii la soo qaabilidiisa maashayn listiqraaqi maa shay la maashayntiisa u sugnaaday dheh yustaqbalu lasoo qaabila huwa maagaba min azamaani xaalo uu yahay zamanka lasoo qaabila min الzamani xaal uu yahay maaga lasoo qaabila aثaaliث xarafka saddexeeye ama lafdiga saddexeeya ajal wey bisukuuni laami xaalu ahday ajal wa huwa lafdigaanu xarfun waa xaraf xarafkoo litasdiiqi اlkhabari khabarka la rumayntiisa u sugnaaday qadima muxamadun muxamed waa soo galo waa yimid ajal aad ama ajal aad leedahay run aad sheegtay waa uu soo galay maa jaaa zaydun zayd ma imaan a ah lagu leeyahy ajal aada leedahay yuqaalu waxaa la yidhaha jaaa zaydunaa yimid ajal aad leedahay waa u rumayda wamaa jaaa zaydun zayd ma imaan fataqul waxaa leedahay ajal ay sadaqta rumaad sheegtay rumaad sheegtay bimacnaa nacam wey bal intaanaan soo sharaxna albaabu baabka baabka ahaalitu saddexeeyaa kaainu fii tafsiiri kelimaatin kelimooyin la caddayntooda ayuu ku sugnaaday kelimooyinkoo kaiiratin fara badan kelimooyinkoo yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhaa kelimooyinka almucribu qofka wax icraabaya qofka doonaya inuu wax icraabo waa kelimooyin uusan ka maarmin maan intan kaliya inuu u baahan yahay laakiin kelimooyinkan waa muhiim aaday muhiim u yihiin kelimooyinkaasoo yakuru uu ku badan yahay fi kalaami hadalka carbeed dowruhaa wareegeeda aada ugu wareegayaa ah, kalaamka carbeed aaday ugu badan yihiin kelimooyinkaasoo yakuru uu ku badan yahay fi kalaami kalaamka carbeed dowruhaa kelimooyinka wareegooda oo wayaqbuxu uu xun yahay qabuxa waa facula wayaqbuxu uu xun ku fool xun yahay jahluhaa kelimooyinkaas in laga jaahil noqdo kelimooyinkaas laga jaahil noqoshadoodu waa xunta wahiya kelimooyinku cishruuna labaatan kelimo weeyu ku yihi waa ibnu hishaam hadalkiisii markaasuu yidhi khaalid bal isnataani wa cishruuna kelima maya waa labiyo labaatan bal iskabadaaye cishruuna kelima waa bal iskabadaaye isnataani wa cishruuna waa labiyo labaatan kelima min kelima oo kelimo marka xaashiyaduna kugu sheegayaa mid ka mid ah waxay ku imaanaydaa min baab اstiطraab ayay ku imaanaydaa waa abadanta ee waa koob iyo labaatan wey marka la tirtiriyo wahiya kelimaadaasu amaaniyatu anwaaci nucyaala sideeda weeye marka la fiiriyo macaanidooda mid tusaa hal macna mid tusaa laba macna mid tusaa saddex macna dhankaas marka laga fiiriyo waa sideed nuuc cadadu abwaab اljanna jannada albaabadeeda tiradeedoo kale weeye ka bedelo amaaniyatu anwaacin weeye cadadu abwaabiljana ma ahan marka oo anwaacdan la qaybinayey in uu is albaabada jannada la eke caradaa kelimaadkan ku hadashay wakti hore iskaga hadleen ee waa iswaafaqen waa muwaafaqo nuucyaalkood siday noqdeen albaabada jannaduna intaana leegi waa iswaafaqid wey Eh, asagu inuu isla ekeeyo uguma talagelin laislama ekey karo waxaan adiga hortaaca lagu hadlay carabigan axaduhaa ayil anwaaci nuucyaalka mid ka mida maa nuuc weeye jaa yimid huwa nuucu calaa wejin wej ku yimid wejkoo waaxidin keligiisa hal macnuu ku yimid laa kayru macnahaas kayrkiis kuma imaano wa huwa nuucaasu arbacatun afar weeye axaduhaa mid ka mid ah qaadu weeye bifatxi qaafi xaalay ahaatay qaafto la kordhigo wa tashdiidi daa'i dacda oo la shado iyo wadamiha in la godo fi luqati luqada dhexdeeda xaalay ahaadeen luqadii alfusxa fasaaxada badneed fiihina fi halaaثa saddexda ku fasaaxo badan oo ah fatxu tashdiidu da iyo damiha saddexdaba sida ku fasaaxada badan fiihina halkaasaa loo celinaya waxaa kaloo banaan in loo celiyo luqaadka laakiin taas aan u celin marka hore fiican xaashiyaduna kuu sheegay wahiya qad wahiya luqat اlأuulىa wuxuu ku yidhi wahiya luqadaas oo ah fatxu اlqaaf tashdiid daa damuhaa luqadaas u celi lasoo lasoo dabdiyey wahiya luqadaasu alluqatu waa luqada alula ugu horayda shan luqaa ku banaan qad ee shanta luqada ugu horeyda waa midaas ayadaana ugu fasaxsan waaniyatu luqada labaydoo ku banaan fatxulqaafi waa qaafkoo la fadxiyo wa tashdiidu daa'i dacdoo la shado maksuuratan xaalo ay tahay dacdu mid la hoos dhigay calaa asli iltiqaa'i saakinayn laba reeban kulmidood asalkeediina lagu kasriyey ee laa xaraf shadan waa laba xaraf soo maaha midka horaa sukuunsan markii lagu joogsado la waqfiyey amase la yidhi ha la bineeyo ila waa madniye in la sukuniyu keena iltiqaab saakinayna dhacay kasri iltiqaab saakiniinka mid labada xaraf midkaanba midka horeeto ilaa lama kasri karo waaya marka calaa asli iltiqaa'i saakinayna lagu kasriyo dheh oo la yidhaahdo qai qai in la yidhaahdo qaafka iska fadxi dadana waa kasrina waana shidanta وثانiyة luqada labaydaa فaتxu الqaafi ayay ahaatay وتشhdيid daa maksuuratan xaalay tahay calىa aصli itiqاaءi saakiniin lagu kasriyo وثaaliثaةu luqada saddexaydaa iطbaaxu الqaafi waa qaafkoo la raacsiyo lidaa fi dami lagu raacsiyo qudu in la yidhah wey qudu in la yidhah wey waraabicatu luqada afrayda takfiifu daai waa da'doo la fududeeyo maca dami oo leha qadu shadka kada qadu wاlkhamisaةu luqada شhanaydana takfiifu daa'i waa da'da oo la fududeeyo maca sukuuni qad laakiin midaasu bimacnaa xasbu ay u badanta inay ku timaado middaa shanaad maxay ku timaadaa bimacnaa xasbu ama bimacnaa kaafi xasbi iyo kaaf waa isku mid wahiya qad fi luqaati luqooyinkai xaalay ahaata luqooyinka alkhamsi ee shanta meeshaasuu ka qabanaya oo ku leeyahy luqada shanaad oo ah qod bimacnaa yakfi ay ku timaada sida xadiiskii qod qod mhm. wahiya qadi fi luqaati اkhamsi xaalay ahaatay darfu waa daraf darafkaasoo listiqraaqi maa kii la maashayntiisa u sugnaaday madaa tegay min azamaani xaalo uu yahay darafkaasoo mulaazimun laazimaya linafyi nafyu laazima laakiin ina maalik aad ayuu u mudaalaco badan yahayo idilaaciisa aad u badan wuxuu sheegay ayadoo loo isticmaalay isbaat ah, nafyi la lafna waa macno ah, ama lafdiga laa macno labadaba xaashiyadaad ka arki doonta taquulu waxaad leedahay haada shay-u mubtade ka dhigo maa facaltuhu ma aanan samayn qabtu weligay haada shayca mafcuul bihi muqadama ka dhigo labadaasaa kugu banaan haada shayca shaygan maa facaltu ma aanan samayn qadu hadda ka hor ama weligay waa isku mid ey lam yastur ma ka soo furin minii xaggayga ficlu shayga la samayntiisa fii jamiici asminati اlmaadi zamanyaalkii tagay dhammaantood washtiqaaquhaa qad la soo qaadashadeedu min alqadi ayuu ka ahaaday min alqadi ayuu ka ahaaday ah, min alqadi ayuu ka ahaaday afcnadaa la yidhi naqluhaa inuu yidhaahdo ila kelmaddaana waa iska kelmad mabniye waishtiqaaquhaa ay naqluhaa la soo rarideedu min alqadiyuu ka ahaaday wa huwa qadiguna alqaطcu goyn weeye famacnaa maa facaltu shayga ma samayn qadu hadda ka hor macnaheedu maa facaltu ma samayn weeye fii maa kii inqaaca ka go'ay min cumri qadarka cumrigayga ka go'ayoo ka tegey ma aanan samayn wey waa linqiطaaciilmaadiyi waktiga tegey go'idda uu ka go'ay canilxaali waktiga la joogo iyo walistiqbaali waktiga lasoo qaabila mogta waktiga tegey waa ka go'ay waktigan la joogo iyo waktiga soo socda falaa tustacmalu looma isticmaalo ilaa fi lmaadi maadi maahane si kale looma isticmaalo wa qowlu caamati caamada hadalkay yidhaahdaan laa afcalu samayma qadu hadda kadib laxn weeye ey khadaan waa gef liannahum caamadaasu liannahum caamadaasu istacmaluuhaa qad waxay u isticmaaleen fi lmustaqbali waktiga lasoo qaabila wadaalika isticmaalkaas caamaduna mukhaalifun waa mid khilaafsan lilwadci wadcigii oo kelimadan loo dejiyey maadii ahaa wadcigii loo dejiyey iyo wlishtiqaaqi meeshii laga soo qaatay ilaa mustaqbalku munqadic maaha shay go-ay maaha waa shay soo socdaba marka macnihii loo dejiyeyna waa khilaafeen ishtiqaaqeediina waa khilaafeen labada waa khilaafeen caam waxay ishtiqaaq ka fahmi wasamaahu wasamaahu oo ilaa caamigu moogtahay isaga icraab iyo ishtiqaaq kama shaqeeyo hadduu xataa carabiya kama shaqeeyo oo mid carabo reer baadiyahu yidhi ala yidhi la yidhi hal tajuru filasطiina filasطiin haddaad xaraf jaar gelido ma jere m mase waa fadxine hal tajuru filasطiina markaasuu yidhi idan la qawiy xoog badni yahay markaan jiidaayo falastiin isaga <laughs> marka hadday jar iyo fadx mogta waa waa kelima cilmiya maahan kelimad luqaad carabtii hore weligood ma maqal jer iyo fadx haddaad jer tiraa jiidida yiqiinay fadxana albaab la furaayo ha damana shay laysku keenaayo sukuunna deganaan iyo xasr waxaan istilaaxaad weeye carabi oo culummadii dejiyeen marka asaga istilaaxaad warba kamaayo adaa sheegaya isaga waxay u joogtaa jarra waa jiiday markaas idan ana laqawiy xoog badniya marka filastiin horan aan jiida ay ririjinayo Hmm. marka caami ishtiqaaq iyo de wadci waxaassaw shaqo kumale wadalika isticmaalka caamadu mukhaalifu waa mid khilaafsan lilwadci kelimadan macnihii loo dejiyey iyo walishtiqaaqi macnihii laga soo qaatay wa ibnu hishaam wuxuu ku magacaabay isticmaalkaas laxnan lima shay dartiis ugu magacaabay fiihi isticmaalka ku sugan oo min taqyiiri macnaa macniyo la bedelay ah yuqaalu waxaa lagu yidhaha lilmukhdii qofka gefay laaxinu waa qaldamay liannahu qofkaasu yacdilu waa la leexana laxana mogta waa leexday wey xagga luqada asalkeeda liannahu qofka qaldamay yacdilu bilkalaami hadalkiiuu kala leexana cani sawaabi sii saxdaaheed ahaani lafdiga labeeya oo hal macno ku yimaada cawdu weeye bifatxi awali xaal u ahaaday wa ihmaalihi iyo dhibic tiridiis xarafka ugu hore waana kordhiga dhibicna male dhibic male waa ihmaali iyo wa sukuni aniihi xarafka labeeya in la reebo iyo wa tasliisi aakhirihi xarafka ugu dambeeya saddex shaqal inuu ku banaan yahay iyo wa ixjaamihi in la dhibceeyo dhibic loo yeelo cawd wa ixjaamihi in la dhibceeyo dhibic loo yeelo wa huwa cawdkii darfun daraf weeye darafko listiqraaqi maa kii maashayntiisa u sugnaaday yustaqbalu lasoo qaabilaa listiqraaqi maa kii la maashayntiisa u sugnaaday yustaqbalu lasoo qaabilaa min azamaani xaale uu yahay maadu haaliban sida badan ah, haaliban sida badan sida badan ah, hayru haali baa jire ah, hayru haali baa jira hayru haali baa jira in maaligaa sheegay oo isagu meelo fogfog daalacdoon dadku wada daalacan ina maali a ah, sheegay aaliba saas ugu daray marka khaalid ibn cabdilah ah, ina maaliga ah, war soo wado wa sumiye zamanu zamankii waxaa lagu magacaabay cawdan a lagu magacaabay labadii macnuu kuu sheegaya liannahu zamanka kulamaa mar kastoo dahabad ay tagto minuu zamanka xaggiisa ay ka tagto muddatun muddo cawadadhaa waxaa ka bedel noqonay muddatun ukhraa taas waa cilo amase ow amase waxaa loogu magacaabay cawd لأنhu زmنka ay زmاaن لأnhu mayla socotaa ridwan mayla socotaa aye ay زmاaن muxuu yihi u فadxiyey ay زmاaنi mxuu dhihi waay ha waxa ka horeeya haye maxaa ka horeeya marka ma sha allah ismina ka horey isminana waa mansuub لأnnahu ay zamaana zamanka yucawidu wuxuu bedel kaa siinaa maakii salaba uu siibtay fii zacmihim carabta andacooshadooda zacmiga alfaasidi faasidkaa iyo wاctiqaadin caqiidadooda albaail baailkaa wa huwa cawdku mulaazimun waa mid laazima linfyi nfyi un baa loo isticmaalaa cawdka taqulu waxaa leedahay haada shayu haada shaya labada waad dhigi kartaa labada waad dhigi kartaa haada shayu haada shaya labada waad dhigi kartaa mubtade ka dhig ama mafcuul ficilkiisu maxduuf yahay oo ficilka ka dambeeya fasiraya ka dhig labada kaa rabta ka dhig haada shayu shaygan laa afcalu samayn ma cawdu werigay ey laa yasduru mini iga soo furi maa ficluhu la samayntiisa fii jamiici asminati mustaqbal kan la soo qaabilaya zamanyaalkiisa dhammaantood wa huwa cawdkii mabniyun waa mid la bineeyey cilatulbinaaga meelahaas ka fiirso xaashiyada labadii aan kuu sheegay idaafaa laga jaray mudaafuleega macnihiisaa la niyeystay amase waxaa tidha alistiqraaqiyahu wataa fain adaftahu cawdka haddaad idaafaydo acrabta waad icraabe wa nasabtahu calaa darfiyati darafnimaadna ku nasbine waa nasbine daraf zamaannimaad ku nasbine faqulta waxaa leedahay laa afcalu samayn maa cawda alcaa'idiin kuwa ciwadka noqona bedelka noqona zamankooda zamanka ay ciwadka noqonayaan ajsaada joogayda oo dadkii tegey ka ciwadka noqonayda zamanka ay ciwadka noqonayaan kamaa taqulu sidaad u leedahay dahra daahiriin zamanyaalka zamankooda wa min hayrilqaali buu ku yidhi hadde waa anigii kuiri ku yidhi warkaanu waa kaalib inay laasimto oo loo isticmaalo zamanka mustaqbalka waa haalib ah, zamanka mustaqbalka in loo isticmaalaa waa haalib ee maahan laazim wa min hayri اlhaalibi waxaa ka mid ah maakii uu sheegay ibnu maalikin fi tasiir uu ku sheegay min ana cawd qad taridu inay soo aroortaa laarkaa lilmaadi wakti tegey fatakunu waxay noqonee bimacnaa qadu waanshada wuxuu shicir ahaan u soo deliishaday alayhi calaa haada almacnaa macnahaas qowlow shaacir qowlkiis ou yidhi falam ara ma anan arag caaman sanad sanadko waxaad tidhahdaa cafwan falam ara ma aanan arag caaman sanad cawdu hadda ka hor agsara ka badan haalikan min jihati haalig mid halaagsamay sanadkan dadka dhintay weligay sanad intaasoo qof dhimatay maanan arag falam ara ma aanan arag caaman sanad cawdu hadda ka hor ah, hadda ka hor ila hadda kadib miyuu isagu arkay ah, zamanada soo socda dadka dhimanay miyuu arkay may ma arag waxa uu arkay waa zamankii tegey falam ara ma aanan arag caaman sanad cawdu hadda ka hor agtara ka badan marka araada a ah, bimacnaa calimo laga dhigaa laba mafcuula la siinaa mafcuul awalkii a ah, waxaa laga dhigaa caaman mafcuul aanigiina agara laba mafcuula la siinaa falam ara ma aanan ma ogaan dhe caaman sanad awdu hadda ka hor agara badan haalikan min jihati haalik mid dhintay wakadalika waa milu cawd cawd waxaa la mid ah fi istiqraaqi اlmustaqbali zamanka lasoo qaabila maashayntiisa kula mid ah abadan taquulu waxaa leedaa fiiha abadan hiya ayadu dhe hiya soo qadaro kelimadaasu darfun waa daraf darafkaasoo listiqraa amase huwa lafdigaas midka rabtaa soo qadaro karta taquul waxaa leedahay fiiha bimacnaa kelima wey ah, huwana bimacnaa lafdi huwa lafdigaasu darfun waa daraf darafkoo listiqraaqi maa kii lasoo kii lamaashayntiisa u sugnaaday yustaqbalu lasoo qaabila min azamaan xaal uu yahay ilaa laakiin maxay uga duwanta waa istinahaan waxa ay ku kala duwan yihiin cawdu iyo abadan wey cawdu waxaan soo ogaanay ayadu nafyay laasimsaa sida qadu oo kale nafyi waa inuu ka horeeyo ilaa annahaa abadan laa takhtasu khaas kuma ahan binafyi nafyi khaas kuma ahan walaa tubna lamana bineeyo iyada waa laba arrimood marka abadan marka meeqay uga duwan tahay macno ay ku khilaaftahay cawd labo labo tan koobaad ayada nfyi kaas kuma aha abadi musbadaa loo isticmaali karaa tan labaad marnaba lama bineeyo waa iska mucrab mar walba laakiin cawd waxaan soo ogaana haddii la idaafayna waa mucrab haddaan la idaafaynna waa mabni markaasu yidhi walaa tubna lama bineeyo ka qawlihi tacaala khaalidiina fiiha abada ah, xaalay ku waaraya ahaaliu lafdiga sadexeeya mima kii xaalu ka mid yahay jaaءa ku yimid calىa wجhi waaxidin hal macne ajl wey ajl bisukuuni laami xaalu ahaaday iyo wa fatxi hamsati hamsadoo la fadxiyo wljiimi jiimkana la fadxiyo wa yuqaalu fiiha waxaa kaloo la yidhaha bajl bilmuwaxadati ba oo hal dhibica loo yeelay bajl ajl labada waa la dhihi karaa bajl ala dhihi karaa ba'da waa la fadxina bajl ajl labada waa la dhihi karaa bilmuwaxadati ba hal dhibca loo yeelo xaalay ahaato wa huwa ajal xarfun xaraf weeye xarafkoo mawduucun loo dejiyey isaga waa ka duwanya labadii hore labadii hore ism ay ahayn asmaay ahayn kuwii hore qaddu iyo cawd iyo abadan oo noogu timid istidraad ir ayadu tirada kuma jirto abadanta sooma jeedaan inay tirada ku jirin waa meesha labiya labaatan ku ka yidhi abadan taasuu tiriyey marka tirada kuma jirto ayadu ee istidxaaqay ku timid out iyadoo laga hadlayo munaasab ahaan loo sheegay dikru shayin fii kayri maxalihi limunaasabatin waa istidraadku waa noocaas marka way ka duwantahay ajal saddexdii kelimuu hore way ka duwantaho saddexdaas asmaay ahaayeen ayadu waa xaraf wa huwa ajal xarfun xaraf weeye xarafkoo mawduucun loo dejiyey litasdiiqi اkhabari khabarka la rumayntiisa ay ihbaati wey khabarka in la rumeeyo waa in la sugo oo qofka sheegaya inuu run sheegay la sugo muhbatan khabarkaas muhbatan mid la sugay kaana alkhabaru ah, ha ahaado ow manfiyan ama mid la anfiye ha ahaado khabarku ama muhbat ha ahaado ama manfi ha ahaado taasna waa ay uga duwan tahay qaddu iyo cawdu labadaba maxaa yeele qaddu iyo cawdu maxay laasimi jireen nafyi ah nfy ama sida badan way ka duwan taho ajal ayadu muhbat iyo manfiba waa loo isticmaali karaa wuxuu ku yidhi muhbatan mid la sugay kaana alkhabaru khabarku ha ahaado ow manfiyan ama mid la anfiyey ha ahaado yuqaalu waxaa lagu leeyahay fi ihbaati jaaa zaydun a yimid waa khabar jumla khabariya la yihahda maxtamala sidqa walkadib dina la yidhah zayd waa yimid runna waa noqon karta beenna waa noqon kartaa soo maha hmm waaye jaaءa zaydunaa yimid wuxuu ku yidhi yuqaalu waxaa la yidhaha fi lisbaati jaaءa zaydunaa yimid wa fi nafyi nafyigana waxaa la yidhaah maa jaaءa zaydun zayd ma imaan fataqul waxaa leedaha fii jawaabi kullin mid kasta jawaabkiisoo minhumaa labada misaal ka mida ah, tasdiiqan tasdiiqan liajli tasdiiqin rumayn daraaddeed waxaad u leedahay lilmukhbiri qofkii sheegay aad u rumaynaydo warka qofkii warka sheegay adoo u rumayna waxaad leedahay ajal aad leedahay ajal ey sadaqta rumaad sheegta haadaa kanu qawlu zamaqshariyi waa zamaqshari maxamuud ibnu cumar qowlkiisii weeye iyo wabni maalikin ina maalik qowlkiisii iyo wa jamaacatin koox kaleeto oo luqawiinta ka mid a ah. wa qaala almusanifu musanifka waa ibnu hishaam wuxuu ku yidhi fi lmuqni inahaa ajal ka nacamay lamidta ah. qowlkaas hore qowlkaas hore wuxuu ahaa waxay u sugnaatay litasdiiq اkhabr marka jumla khabariya gadaalkeed waa inay dhacdaa bis qowlkaas saasuu ahaa jumla khabariya gadaalkeed waa inay dhacdaa jumladaas ama manfi ama mudbad ha ahaato laakiin qowlkan soo socdaa waraa lagu daraya jumla khabariya gadaalkeed waa dhacdaa ee wax kalaa la haya oon khabari ahayn oo jumla dalabyaha gadaalkeed iyadoo dhacday ah وqاaل المصنف مصنفku wuxuu ku yihi في المqني inahaa أjل ka nacamay lamid tahay faتkun waxay noqonay xarفa تصديiqi baعd الkhabri khabar ka gadaal hadday dhacdo xarفu تصديiq wey jaa زaydunaa yimid أjل waxay lamid tahay inaad rumaas sheegtay inuu ku yidhi maa jaa زaydu زayd ma imaan أjل waxay lamid tahay run aad sheegta ma imaan isagoo ku yidhi marka hadday baعda khabar dhacdo waa تصديiq o wa wacdin wa xarfa wacdinay ahaaneen bacda dalabin dalab ka gadan hadday dhacdo ballanqaad xarafkiisa noqone qofkaa ku yidhi idrib saydan sayd garaac markaasaa tihi ajal macnaheed waa maxay ballan wey inaan garaacayo waa xarfu waxa weya wacdi wey waa ballanqaad ah, idrib saydan ajal aad macnaheed waa maxay waa kaa ballan qaaday haye soo ma waa yeelay soo maa waa ballanqaad marka xarfa wacdin wey laamin xarfa iclaamin ogeysiin xarafkeed weeye bacda اstifhaam istifhaam ka gadaal hadday dhacdana waa ogeysiin ah, oo qofaa ku yidhi aqaa'imu zaydun zayd mid taagan ma yahay markaasaa tihi ajal waxaan ku ogeysiinaya inuu taagan yahay wey ah, waxaan ku ogeysiinayaan kuu sheegayaa inuu taagan yahay ajal ha wey mog ah, marka hadday istifhaam ka gadaal dhacdo waa xarfa iclaamin fataqo way dhacdaa bacda naxwi maa qaama zaydun zayd ma istaagin waxaa la rabay inuu yidhaahdo qaama zaydun ma qaama zaydun labadaba inu labadaas waa khabar oo isku mide o taas waa bacda khabar markaas macnaheedu waa maxay xarfa tasdiiqi aye waadrib zaydan idrib zaydan gadaalkeedana waa dhice idrib zaydan zayd garac markaasna maxay noqone xarfa wacdin ay noqona xarfa wacdin dhe xarfa wacdin ballanqaad xarafkiisa ajal aad leedahay wa qaa'imu zaydun zayd mid taagan ma yahay gadaalkeeda dhece waa bacd اlistifhaam markaas maxay noqonaya xarfa laamin xarfa iclaamin ah, waqayada wuxuu ku xiray almaalaqiyu maalaqiyu ah, laamta waa la fadxina maalaqiyu bifatxi laam maalaq a ah loo nisbeeyey magil magaalo andalus ku taallo weeye ah, lama kasriyo oo la yidhaha maaliqiyu lama yidhaahdo ee eh, maalaqiyu a la yidhahdo waqayada wuxuu ku xidhay almaalaqiyu alkhabara khabarka bilmuhbati wuxuu yidhi bacda nafyi ma dhacdo ah, maa qaama zaydun gadaalkeeda maba dhacdaba qaama zaydun ay dhici kartaa saasuu yidhi sawaabna maaha wuxuu yidhi waqayada wuxuu ku qeyday almalaqiyu alkhabara khabarka wuxuu ku qeyday bilmuhbati muhbat ah, sheika lena maalaqi axmed ibn cabdinuur ibn axmed ibn raashid abu jacfar almaalaqi oo kutub badan leh wuxuu ku qeyday muhbatu eh, ku qeyday khabarka wa dalaba dalab waqayada dalaba dalabkana wuxuu ku qeyday bikayri nahyi ah, wayna nahyi ka horraynuy nahyi saasuu yidhi dhici mayduu yidhi maa qaana zaydun gadaalkeed laa tadrib zaydan gadaalkeedna dhici mayduu yidhi saasuu leeyahy wa qiila waxaa la laa taqa ma dhacdo bacda listifhaamina ma dhacdana waa qiil iska yar wa can ilakfash waxaa laga soo raray whiy waxaad tiraa wa can ilakfash waxaa laga soo raray hiya ajal bacda alkhabari khabar ka gadaal xaalo ay ahaatay axsanu ayadaa ka wanaag badan min nacam wa nacam nacamna bacda اlistifhaami xaalkay ahaatay axsanu waa mid ka wanaag badan minhaa ajal haddii khabar uu hor maro oo qaama zayduna la yidhi maala inaad tiraa nacamna waa ku banaanta inaad tiraahdo ajalna waa banaanta lakin yaa fiican ajal